asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii shan iyo siddeetanaad ee kitaabka wallahi ma raama rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama majlisahu maa raama yani maa zaala uma bax maanu ka zuulin rasuulka ilaahay meeshii uu fadhiyey walaa kharaja kama bixin min ahli lbeyt dadkii guriga joogayna axadun qofna kama bixin xataa anzla allahu caza wajala calaa nabiyihi sala allahu alayhi wasalam ilaa uu rasuulkiisu ilaahay ku soo dejiyey waxyigii faakadahu waxaa qabtay maa kaana yaakuduhu wixii qaban jiray oo min alburaxaa'i yani min ashidda aw min alcarab maxaa dhibaatadii iyo shiddadii ku dhici jirtay markuu waxyigi ku degayo ayaa ku dhacday cinda alwaxyi cinda nuzuul waxyi xataa inahu layataxadaru minhu waxaa ka soo daadan jiray mil dumaan mil dur yani eh, jawharka oo kala yan min alcaraq oo ah xabada dhididaho waaweyn oo cadcad ayaa kasoo bixi jiray fi lyawmi shaafi yani fi lyawmi shadiidi bas maalin aad u qabow markuu hadduu kusoo dego maalin aad u qabow uu dhididi jiray nebigu calayh isalaatu wasalaam ah, min siqali اlqwl aladi unzila calayhi ereygaa lagu soo dejiye yani waxayga culayskiisa iyo fitadiisa daraaddeed ayuu la dhidin jiray waqtigaas waqti la dhididaba ahayn qaalat falamaa suriya can rasuuli llahi sala alla alay slam lamaa kushifa can rasuuli llahi sala alla alay slam markii laga qaaday waxygi waxyigi u dhammaaday wa huwa yadxaku isagoo qoslaaya fakaana awala maa takallama awala kalimatin takallama biha er uu ka hodda waxa ugu horreeyey an qaala inuu yidhi abshirii yaa caaisha ama allahu faqad bara'aki ilaahay waa ku beri yeelay bishaare sacaayso ilaahay waa ku beri yeelay faqaalat liummi hooyadayba waxay tidhi quumii ilayhi u kac rasuulka ilah u kaco madaxa ka dhunto oo u mahadnaqda yani ka wada faqultu markaasaan waxaan wallaahi laa aquumu ilayhi u kici maayo walaa axmadu kumana mahadinayo ila allah alla mooyaane ilaah bay beri yeelay qof kale waxba iguma le dad iguma le ilaah un baan u mahadnaqaya ah, huwa aladii anzala bara'ati ilahay isaga bara'adeeda soo dejiyey uma kacayo qof kale qaalat caaisha waxay tihi faanzala allahu caza wajala ilaah wuxuu soo dejiyey ina aladiina jaaءuu bilifki cusbaة minkum laa taxsabuuhu shara lakum bal huwa cashra aayaat toban aayadood umada suuratu nuur oo markaas ku xelidu ilaah soo dejiyey faأnzl allahu caza wajala hadihi اlaayaati bibaraa'ati aayadahaas ilahay baraa'adayda ugu soo dejiyey qaala faqaala abu bakrin radia allahu canhu abu bakr baa wuxuu yidhi wakaana yunfiqu calaa misbax misbax ibn usaasa ayuu masruufi jiray liqaraabatihi minhu wa faqrihi qaraabanimadiisii iyo faqiirnimadiisii buu u masruufi jiray ile hooyadiisa inaa habar ibn hafeedka abubakr ahayd abubakr marka wuxuu yidhi wallaahi laa unfiqu عليه shay-an abadan bacda aladii qaala licaa'isha hadalkuu caaisha ku yidhi ka dambow dib dambe inaan weli waxba siinaynin aad buu uga xumaaday marka abubakr iyo cidii oo dhan ugu xumaato arrin aan jaahiligiinana lagu sheegin baa maanta anagoo muslimiin ah oo waqtigan kala joognaa oo ilaahay nagu ibraamay rasuulka ilaahay inaan la qaraabooniba hadda waxaa nagu sheegay walla inaanu weligii wax dambe u taagayn qaabka ku calaa ka keentay marka faأnzl allahu عaزa wajal ilaah baa marka dhaarta abubakr wuxuu ku soo dejiyey walaa ya'tali ululfadli minkum wالsacati an yuutuu uli lqurba aayadda halka ku soo dejiyey laa ya'tali yani laa yaxlif ayna ku dhaaranin dadka muxuu ahaaye ilaahay fadliga iyo maalka badan uu siiyey inay masruufaan dadka qaraabadooda inay masaakiinta inay muhaajiriinta ee sidaas inay masruufka ka goostaan yay ku dhaaranay ilaa qawlihi alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum allahu gafuur raxiim ayadahaasa marka dhaarti abuu ee ugu dejiyey markaas dhaartiisi intuka kafaara gutay u ninkii masruufkiisii aanu ka doonin qaala xasaan bnu muusa qaala xibaan ibnu muusa ayaa wuxuu yidhi qaala cabdullaahi bnu lmubaarak haadihi arjaa aayatin fii kitaabi illah aayaddan sada abuubakr shanigiisa ku soo degtay aayad kitaabka ilaahay ku jirto oo ugu rajo badan oo qofka maxaa dembi gala qalbigiisa rajo ku abuurtata ugu weyn weeya ninkaas misax ibnu saaka radiallahu canhu arrin weyn baa ka dhacday arrin weyn baa ka dhacday laakiin wuxuu ahaa nin mu'minahoo isagu arrinta u iska rumaystay isagu cadaawe iyo kama ahayn iyo kuxumeyn oo qofna ku xumeeyo qaraabadiisaas iyo nebigi iyo inu ku xumeeyo isaguma qasaynin arrintii dadka ku hadhadlayo unbuu dadka in beena aana sheegaynin la noqotay oo markaas xudo dhegeysa ka galay oo kusoo sheekeeyey marka ninkaas arrin weyn baa ka dhacday maca dalika ilaahay marka wuxuu waa ammaanaya ammaanayaa oo muxuu leeyahay hijradiisii iyo qaraabadiisii iyo waxaasuu sheegayaa oo ninka mas ka goostay buu ka nahyinaya oo leeyahay ka goosanin faqaala abu bakr abu bakr baa wuxuu yihi wallahi inii la uxibu an ykir allah lii alaa tuxibuuna an ykir allahu lakum kaasuu ka jawaabaya waan jeclahay inuu ilaahay ii dembi dhaafo warajaca ilaa misbaxin misbax wuxuu u celiyey annafaqata alatii kaana yunfiqu calayhi mas-uulku uu ku mas jiray wuu u celiyey kama boosanin wa qaala markaasu wuxuu yidhi laa anzacuhaa minhu abadan weliga ka goyn maayo qaalat caaishatu radia allahu canha wa kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam sأla زaynaba binta jaxsin zawja الnabiy salى اlahu عalay wasalam can amri zaynab bintu jaxsina wuxuu ka waraystay oo haweenaydiisii ahaydna wuxuu ka waraystay arrintaydaisna ka waraystay wuxuu ku yidhi maa calimti buu yidhi aw maa ra'ayti maxaad aragtay buu ku yidhi mise maxaad og tahay faqaalat markaasay waxay tii yaa rasuula allah axmii samcii wa basarii indhahaygii indhahaygiyo dhegahaygaan ilaashanaya anigu maa calimtu ilaa khayra khayr mooyaane wax kale ma og wanaag mooy wax kale ma og u fiirsada marka haweeney haweenaydii lala qabay ee weliba la tartamaysay ee muxuu ee lagana jeclaa ta laga waaraysay furso u heshay maxay samayn lahayd oo zamankeena kala joogtahay waxaa dankeeda ka geli lahayd si loo furo oo meesha uga baxdo oo sii buunbuunin lahayd kulli laakiin iimaanka qofku qalbigiisa ku wenyay sida zaynab oo kale waxaasoo kale kama suuroobayo ma ayna zaynna marka iyadoo wax aana aween waxa sheegayo wax aan khayr aana haweenaydaas kuma ogeen qaalat caaishatu radia allahu canha wahiya alatii kaanat tusaamiini ay ugu dheeragtami jirtay iyada bay ahayd min azwaaji nabiy sala allahu ala slm haweenkan nabiga alay sala slam ti ila tartami jirtay iyada ahayd marka taasuna waxay keeni lahayd inay marka istiraha iyo dhankeeda se i ceebayso oo ay maxay ka qayb reebto inay dhagteeda uga gasho faxasamaha allahu bilwarac ilaahay baa ilaaliyey oo waraceeda ku ilaaliyey watafiqat uktuhaa walaasheed xamna binti jaxsh xamna binti jaxsh haweenaydii eh, muxuu ahay muscab ibnu muscab ibnu cumeer laga dilay markamana dalxa uu guurtay oo walaasheed ahayd ayaa iyadu marka walaasheed masayray eh, walaasheed u masaysan walaasheed ay gelayso eh, iyo meeshii marka zayn eh, laga filaayay sida caadadu ahayd walaasheedaa gashay xamna bintu jaxji radia allahu canha tuxaaribu laha inay u dagaal gasho walaasheed ayay bilowday marka fahalakad fii man halak waxay ku halaagsantay dadkii halaagsamay laakiin marka intii mu'miniinta hayd iyo arrintaa ku galay ee waa la tahiray marka xaggoodii baa laga oofiyo muxuu ahaay halaagoodaas halaag adduunyawi uu noqday haddii baa laga oofiyey xamna binti jaxsh iyo misطax iyo xasaan ibni saabit saddexdaaba marka iyagu saddexdaasa muslimiintii ka qayb qaatay arrintaa ka qayb qaatay saddexdoodiibana muxuaha xaduliftiraa jaldigii ayaa laga oofiyey qaala الzuhriyu fahada ma ntaha ilaya waxay soo gaadhay ilaynaa waxayna soo gaadhay kaasu ah min amri haؤulaaءi الrahm jamaacadaas arrintoodii sidaasa naga soo gaadhay عن أنس رضي الله عنه أن رجuلا kاna بynهم kاna kaana يتهم بأmi ولد رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم nin baa lagu tuhmi jiray jaariyaddii nebiga عalيه الصلاaةu وسلام umu walad waxaa la yidhaahaa jaariyadda ninku uu leeyahay ee ka ilmo dhalo hadday ilmo u dhasho kolkaas umu walad la yidhaaho xugun gaaray ku leedahay marka oo kolkuu ninka ninkaas mawlaheedaas kolkuu dhinto bay xorowdaa taas umu waladayda marka umu waladatan laga wadan waa ibraahim hooyadii maria maria alqibtiya taasoo marka meel bay deganayd meel beer ahoo nebiga alayh salatu salaam uu leeyahay halkaasay deganaydoo markaas waxaa la joogi jiray nin qibti oo isaguna maabuur la yidhaaho agteeda joogi jiray oo beertaa ka shaqayn jiray markaasay dadku ninkaas ku huri jireeno inuu jaariyadda nebiga alayh salaatu wasalaam xiliid aan la leeyahay ay ku tuhmi jireen faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slam lcaliy nebiga cali wuxuu ku yidhi idhab fadrib curuqahu qorodo dil faataahu caliyun cali baa u yimid faidaa huwa faidaa huwa fii rakiyin yatabaradu fiiha fii rakiy yani fii bi'rin ceel ku jiray geed buu saaraa oo nakli oo timir ka soo gurayeen riwaaya kale waa jira marka riwaadan waxay leedahay ceel buu ku jiray oo ku qabaysanayo oo waa zay waa marka biyo horuu isu susubaayey ninkuna waa go'naa waa go'naa ilaa nin boqoraa soo diray oo boqoraduna markaas dika khadamkooda ahayo u adeegi jiray ee guryahoodii ugu dhex jeli jiray haweenkoodii ay uga baqayeen waa goyn jireen qoqusbayla soo diray hmm. isagana usoo diray marka waa go'naa lamana ogeyn marka ilaah baa caddayn doona umu ibraahim inay waxaas beri ka tahay oo cali baa arki doona ninkii oo go-an oo raxmad walahay markaas ka noqon doona faqaala lahu caliyu cali baa wuxuu ku yidhi uqruj soo bax fanaawalahu yadahu gacantiisa usoo fidiyey faأkhrajahu waa soo bixiyey faidaa huwa majbuubun laysa lahu dakarun majbuub waxaa la yidhaha midka go-an ee dakarka keliya laga gooyo haddii dakarkii xiniyaa la wada gooyo mamsuux baa la ydhahaa marka inuu go-an yahay bu cali arkay fakafa caliyun canhu waa ka joogtay cali waa sardaayoy marka ثuma atى النabiya slى الlه alay slm nebigu u yimid faqaala ya rasuula الlah inahu lamajbuubun wama lahu dakar waa go-an yahay ninkaas oo marka waxba kama jiro waa iska daayay marka cali amarkii nebiga alayه الsala slam ma aanu fulinin nebigu waa dil buu yidhi laakiin marka sababku dil u yidhi inaanu meesha ku jirin markuu arkay amarkii nebiga alayه الsalaatu wasalaam inuu sabab gaara ku xidhnaa sababkiina marka aanu jirin oo itihaamkii uu been noqday markuu ogaaday amarkii marka inaanu qabanaynin bu u fulin waay sidii jaariyaddii kalena aynu ku soo marray xadiidkeedii jaariyadii muxuu ahay uu nebigu alayh salatu cali amray inuu xaddu zina ka oofiyo qofka iyadoo umul ah oo yidhaahdaa muxuaha haddaa ka oofisa waa dhimanaysaa waa ka soo noqday marka nebiguna cali waa ku ammaanaa intaasoo axsanta buu ku yidhi ama asabta ayuu ku yidhi marka amar baan qabaa un keliya ma in caqli lagu daraa la qabaa amar baan waa kelihee marka amarkan maxaa lagu siiyey wixii amarkan kada lagu siiyey masaxba mise waxba iska bedelay waana ku soo ah. baabun fii qawlihi tacaala walaa tukrihuu fatayaatikum cala albiqaa cala albiqaa yani cala azina fatayaadkana maxalkooda jawaarida jawaaridiina jaariyooyinkiina ku dirqiina zinaha ku dirqiina عن جابر أن جاaرية لcبداللahi بن أبي بن سلول يuqاaل لha مsayكة وأخرى يuqاaل لha أمyمة laba jaariyadood oo midna musayka la odhan jiray midna la odhan jiray umayma la odhan jiro ninkaas munaafiqih uu lahaa yaa jiri jiray fakana yukrihهmaa عalى الزina zinaduu ku dirqihi jiray inay soo zinaysaan oo ragga lacag ka soo guraan buu muxuu ahaay uu ku dirqihi jiray fashakta ذلika إلى النبي صلى الله عليه وسلم jaahiligiina sidaasay ahaan jireenoo marka jaahiligii marka ideeye uba way iska ogolaayeen arrintaas markay islaameen isaguna munaafiqiyo anuu islaamiyey arrintii sii wadaan u ka doonay iyagina marka ay diideen markaasuu doonay inuu ku dirqiyo faأnzla allahu tacaala ilah baa wuxuu soo dejiyey walaa tukrihuu fatayaatikum cala اlbiqaa in aradna taxasunaa ilaa qawlihi gafuur raxim marka iyaga wixii lagu dirqiyey ilaahay oo u dhaafay marka sورة الفرقان bاب في qwله تعالى والذيina lا يدعوuna mع الlahi إلها آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناaسا من أهل الشhرك qatlوu faأkharوu dad مشhrikiin ah ayaa dad laayay oo dilkii bediyey dad badan bay laayeen وزنوا faأkharوu waana zinaysanoo zinadiina waa badsaday ثuma أtوu محamدا صلى الله عليه وسلم nebiga u yimaadeeno faqaaluu waxay yidhaaheen ina aladii taqulu watadcuu ilayhi laxasan waxaan aad leedahay dadka ugu yeedhaysaa waa wax wanaagsan walow akhbartanaa ana limaa camilnaa kafaara haddii aad nooga warranto ood noo sheegto waxaan aan samaynay dembi ahaa inuu kafaaro leeyahay waan kugu raacayna waxaad sheegaysaa waa wanaagsan yahay fanazlad markaasay soo degtay wاladiina laa yadcuuna maca allahi ilaha aakhar walaa yaqtuluuna الnafsa alatii xarama allahu ila bاlxaq walaa yaznuun wman yafcal dalika yalqa asaama ilaa aayadahaasa soo degay marka marka ibn cabaas waa kii hadda ka horna aynu soo maray jawaabkii uu uga jawaabi jiray saciid ibn musayib uu uga jawaabi jiray aayaddan inay makiya tahay oo gaalada una kusayso gaalada una kusayso soo kuwa marka dadkii gaalada ahaa ee shirkiga iyo qatliga iyo zinada iyo gaalo ah la yimid marka soo islaamaan markii dambi aha waa loo dhaafay laakiin ninkii mxua isagoo islaam muslim ah ee islaamnimada dhexdeeda qatliga ku sameeya isagu looma dembi dhaafay saasuu ibnu cabaas ku wada radia allahu canhu oo aayaddaa kalena qasday waa kii odhan jiray nazla waxaa soo degay weliba qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calىa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah in allaha yaqfiru dunuuba jamiica aayaddaas iyaduna soo degtay haka quusanina midka naftooda ku xadgudbay ee dunuubta waaweyn sameeyo naxariista ilahay ka quursanin aayaddan sadaa marka bacdu aima yidhaahaan inay de arja aayadku bilqur'aan oo sida cabdullahi ibnu mubaarak isagoo ka ohan jiray walaa yaati bilfadli aayaddaas arja aayatu bilqur'aan qaarna aayaddan arja aayatu bilqur'aan ku qaarna marka waxay ku sheegaan ashaddu aaya fi lqur'aanina ku sheegaa faman yacmal mithqaala darratin khayran yarah waman yacmal mithqaala darratin sharan suuratu alislaam mim tanziil asajda bab fi qwlihi tacaalى falaa taclamu nafsu ma أkfya lahm min qurati acyun can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam yaquulu allahu alla wuxuu yidhaahaa acdadtu licibaadi الصaalixiin addoommahayga u wanaagsan waxaan u diyaariyey jannada ugu diyaariyey maa laa caynu ra'at waxayna ili arag walaa udunu samica dhegina ayna maqal walaa khaطara aan kuna soo dhicin calىa qalbi basharin bani aadam qalbigiina aan kusoo dhicin waxaasaa jidooda aan kuslahayn aanu qalbigiisuba keeni karaynin luqran kayd ah yaan u diyaariyey bal hama طalactum calayhi iska daa waxaad ogtihiin isaga waxaad ogtihiin ee adduunka aad ku taqaanaan iyo isagoo iska dhaafe waxaydaan ogeyn oo dhegtiinuna maqan ishiinuna arag qalbigiinana kusoo dhicin oo raaxa iyo nicmo ah ayaanu diyaariyey waxaa taqaanaan oo ka dheeraad ayaan intaas inku taqaaneen raaxa waxaanu taqaanaan wax ka dheeraad oo qalbigiinu aani keeni karin ayaan ayaanu diyaariyey uma qara'a markaasuu nebigu alayh salaatu salaam wuxuu aqriyey falaa taclamu nafsun maa lahum min qurati acyun jazaan bima kaanu yacmaluun bab fي qwlihi tacaalى wlanudiiqanahum min alcadaabi اladnى duna alcadaabi اlأkbar can rubay bni kacbi radi allahu canhu fi qwlihi tacaalى wlanudiiqanahum min alcadaabi اladnى duna alcadaabi اlأkbar cadaabka soke ama cadaabka yar cadaabka yar baan dhadhansiinaynaa oo ka sokeeya cadaabka weyn aladnى alaqrab waa noqotaa alasqarna waa noqotaa labada macnaba waa yarata lakin akbar kol hadii muqaabilkiisi laga dhigay adnaa hadda bimacna alasqari laga dhigay cadaab yar baan dhadhansiinaynaa intaa cadaabka weyn la gaadhin qaala masaa'ib اdunyaa masaa'ibta addunyada weeyaan wاlruumu wاlbatsha wاddukaan shucbat aw اdukaan shucbat shaaki fi lbatsati aw اdukaan yani wuxuu leeyahay kuwa ooyaalkaas arrimahaasu iyaguna inay tageen buu ka wada ubay ibn kacb sida cabdillahi ibn mascuud kiisana imaan doontaa masaa'ibta adduunyada weeyaan buu leeyahay falaa taclamu nafsun maa ku dhacday buu leeyahay oo qalamadii uu qaali noqonayeen ay sheegayeen iyaduna waa tagtay albaqshatu alkubraa yowma nabdifu albaqshata alkubraa ina taasuna iyaduna waa tagtay oo waa yowmu badr ayay ahayd dukaankiina isaguna waa tegey oo muxuu ahay fattaqib yowma ta'ti الsamaau bidukaanin mubiin dukaankaa la sheegay isaguna waa tegey oo xadiidka cabdillahi bn mascuud buuba ku iman doona surku dukaan ku iman doona arrimahaasu marka waa tageen buu leeyahay sida cabdillahi bn mascuud buuba wajiri doona marka dukaan iyo badsha labadaas midka uu sheegay ayaa waxaa kala shakiyey shucba shucbat bn اlxajaaj oo raawiga xadiidka ayaa shakiyey labadooda bas waxaa isku dari doona cabdullahi bn mascuud waa isku dari doona suuraة الأحزاab bab fي qwlihi tacaalى إid jaaءuuكm min fوqikm وmin أsfla minkm عan caaئiشhaةa radي الlahu عanha fي qwlihi tacaalى id jaaءuuكm min fوqikm وmin أsfla minkm markay dushiina iyo hoostiinaba idinka yimaadeen yani cadaab idinka yimaadeen وإid zaaqت الأbصاar وbalغت الqلوب الxanaajir marka indhihii qalloocdeen cabsi daraaddeed ay la qalloocdeen oo muxuu ahay wadnihiina uu soo gaadhay dhuunta uu soo gaadhay qaalat kana dalika ywma alkhandaq maalintaas waxay maalintii khandaq bay ahayd juyuushtiisu soo urursatay dan xagga iyo xaggan uga yimaadeen oo xaggana bani qurayda ay ballantii terisay xaggana quraysh iyo axlaafteedii wadatay ay soo degeen maalintaasay cabsidu meel daran gaadhay taasaa laga wadaa suuratu yaasiin baabun fii qowlihi tacaala wالshamsu tajri limustaqar can abi darin radi allahu canhu qaala sa'altu rasuula اllahi salى اllahu عalيyh wasalam can qowlihi tacaala can qowli اllahi tacaala can qowli اllahi caza wajal can qowli اllahi jala wacala ilaahay hadalkiisaasaan weydiiyey wالshamsu tajri limustaqarin laha wy qaala mustaqaruhaa taxta alcarsh xadiidkan tobanka ka dheerna waynu soo maray mustaqariga la sheegaya marka waa taxta alcarsh inay tegayso oo ku sujuudayso ay marka say u sujuudaysaa wax naqlaba ma aha iyo waxa taas iyo ma imaan karayo meesha ma imaan karayo ilahay qur-aankiisa wuxuu noogu sheegay waxyaalahaas jamaadaadka inagu aan moodayno inay dareen leeyihin inuu ilahay ka cabsadaan oo ilahay caabudaan buu inoo sheegay marka amar ilaahay bay ku socdaan oo amar ilaahay bay ka idan qaadanayaan oo amar ilahay bay ku socdaan ilaahay tasqiibkiisa ayay ku socdaan suuratu zumar baabun fii qowlihi tacaala wma qadaru اllaha xaqa qadrihi yani ma cadamu اllaha xaqa tacdiimihi ilahay siduu tacdiimku mutay ma ayna weynaynin can cabdillaahi bni mascuudi radi allahu canhu qaal jaءa xabrun ilى الnabiyi salى اllahu عalيh waslm nin caalim yahuudi ayaa nebiga u yimid salى اllahu عalيه waslm faqaal ya muxamed aw ya abalkaasi labada midkooda ina allaha yumsiku الsamaawaati ywma alqiyaamati calىa isbac ilaahay maalinta qiyaamahana samaawooyinka hal far buu ku qaadi doonaa hal far buu ku qaban doonaa wاlaradiina dhulalkana wuxuu ku qaban doonaa calaa isbaxin far buu ku qaban doonaa wاljibaala buuraha iyo washajara dhirtana calaa isbax wاlmaaa wاlhara biyihii iyo ciiddana calaa isbax wa alkhalq makhluuqa intiisa kalena calaa isbax hal far buu ku qaadi doonaa sidaas uma yahuzuhunna markaasuu ruxi doonaa ilaahay fayaquulu markaasuu dhihi doonaa ana almlik ana almelik fadaxika rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay waa qoslay tacajuban la yaab uu la yaabayo mima qaala alxabru caalimkaasu wuxuu yidhi tasdiiqan lahu rumayn uu rumaynayo rumayn uu rumaynayo oo waafaqday miduu nebiga alayh salaat waxyi ugu yimid oo awal hore uu ka sheekayn jiray waafaqday Eh, ninkaas wixuu ka naqlinayo kutubihii hore ka soo iyo wixii waxyiisii lagu soo iswaafaqay yuu nebiga alayh ku farxay oo ninkaas ugu bogay oo waa kaynu hadda ka horna soo maray maxaa ahaay wasamaawaatu matwiyaatum biyamiinihi keer waanu ku soo marray inuu nebiguna xadiidka ibni cumar uu nebiguna sidan oo kale u yidhi ayb laakiin xadiidkaas wuxuuna sidan unoo kala tafsiilinin oo kaana farad buu ku qaadi doona kaana far buu ku qaadi doonaa iyagoo odhanin mooyaane beenin oo yahuudiga ku beeninaya ma ahayne cabdullaahi bn mascuud sidan uu caddeeyey waa tasdiiq uu nabigu alayh salaatu salaam yahuudiga uu u rumeynayay weeyaan ayb markaas waa xadiid sifaat buu marka xadiidkan kale ka yahay oo ilaahay wax asaabic la yidhaha buu leeyahay laakiin asaabicdan oo kale oo xubno ah ma aha waa sifaat sifaatka ilaahay ka mida ah wa tacaala oo tacdiimkiisa keena insha allah haddii la yidhaaho marka kan dambayno maanta risaalo yaroo aad iyo aad u wanaagsan oo sifaadka ilaahay ka hadlayso fikrad fiican naga keenay baa oo hal hal xajara insha ay noqon doonta baan soo xijiysan doona marka xadiisantada iyo noocii sidaas oo kalea waa kaynu soo marray waa in loo qaato si maxaa in la rumeeyo sifaadka noocaas oo kale ah aan loo qaadanin sida bani aadamka gaadadaasa si fiican uga hadli doonaa abu maxamed aljuwayni raximah ullah waxa dadka qalabka u keenay ee sifaatka ilaahay noocaas oo kale inay awilaan u keenay inay suu-ul fahmi tahay oo ay sifadaas sifaatka ilaahay ee la sheegayo dadka int oo kale intay u qaateen ay marka ilaahayna uga qiyaasteen oo marka ilaahay kama suuroobi kartateen oo kale ay taasay su halkaa uga ee hadday u qaadan lahaayeen si ilaahay laa'iq u ah waxay u qaadan lahaayeen inaan waxba yimaadeen fahmigaas ay ka nabadgeli lahayen oo tawiilkaas ay ka nabadgeli lahayen yu aad sheegi doona insha allah ayb marka nebiga alayh salaam waa ka rumaysay yahuudigaas waa wuxuu waafaqay su ka horba nebiga alayh salaam ku uu sheegay buu waafaqay siduu mxuu ahay u farxay wxii tamiimu daari radia allahu canhu kolkuu samay rijaal uga sheekeeyey oo sidii awal hore nebiguna uga sheekayn jiray uu u waafaqay uu nebiga alay slam ku farxay oo isaguna kasii sheekeeyey uma qara'a markaas wuxuu aqriyay nebigu alayh الsalaatu wasalaam wma qadar اllaha xaqa qadrihi wاlarضu jamiica qabdathu ywma alqiyaamة wالsamaawaatu madwiyaat biyamiinih subxaanahu watacaala camaa yushrikuun marka xadiidkan aayaddaas uga sharxaya siduu samaawaadki iyo ardadii iyo ay madwiya u yihiin ilahay gacmihiisa ugu jiraan ayuu fasirayaayo inuu midba mid ku qaadayo suuraةu xamiim aلsajda fusilat yani suuratu fusilat baabu fii qowlihi tacaalى wma kuntum tastakiruuna an yashhada calaykum samcukum alaaya can ibni mascuudi radi allahu canhu qaal ijtamaca cinda albeyti halaaثatu nafarin saddex nin baa kacbada agteeda ku kulmay qurashiyaani wa haqafiyun أو ثqفiyani وqurashiy qaliil فqهu qلوubihim saddexdaa nin oo cilmigoodu uu yar yahay kaثiiru شhaxmu buطuunihim calooshooda xaydheeduna ay badankoo buurbuuran faqaala axadهum midkood baa wuxuu yidhi atarawna ana اllaha yasmacu ma naquul ma u malaynaysaan alla waxaan leenahay inuu maqlaayo وaqaala aakar yasmacu in jaharna walaa yasmacu in akfayna haddaan kor u qaadna hadalkeena wayna maqlaya haddaan hoosu dhignaysayna maqli maayo wa qaala alaakhar kii kale wuxuu yidhi kaanaaba ugu horaa in kaana yasmacu idaa jaharnaa fa yasmacu idaa akfayna markaan kor u qaadna hadduu maqlaayo markaan hoosu dhignana wayna maqlaya faanzla allahu caza wajal wma kuntum tastakiruuna an yashhada calaykum samcukum walaa absaarukum walaa juluudukum yani qiyaamaha sidaa lagu dhihi doonaa markii laga hadliyo xubnahood iyo laga hadliyo baa lagu odhan doonaa ilaahay baadna iska qaranaysaan moodayseen xubnihiina miya iska qaranaysaan xubnihiina idin maqlaye xubnihiina idinku marag furaya ee dhegaysta suuraة الdukaan baabun fii qowlihi tacaalى faاrtaqib ywma taأti الsamaau bidukaanin mubiin maalinta cirku qiiq cad waadix ay la imaan doonto sug baa la leeyahay can masruuqin qaal kunnaa cinda cabdillaahi juluusan cabdillahi bni mascuud baan la fadhinay wahuwa muضajicun baynana isaguna dhexdayaduu jiifay faataahu rajulu nin baa u yimid oo faqaala wuxuu yidhi yaa abaa cabdiraxmaan ina khaasan cinda abwaabi kinda kaas waxaa la odhan jiray dadka waacidiinta ah nin waacid ah oo muxuu ahay albaabada xagga kinda masjidki masjid kuufa masjidka weyn ee kuufa yaa muxuaha albaabadiisa dadkiina qabiila qabiila u deganay xaafadaha qabiila qabiila lagu googoyn jiray xagga tinda albaabadeeda qabiilada tinda albaabadeeda agtiisa nin dadka ku wacdiyayo masjidka dhexdiisa yaqusu yani yacidu wayazcumu wuxuuna sheegayaa ana aayata adufaan tajiibu inay imaan doonto fata'kudu bianfaasi alkufaar dadkan gaalada neeftooda ay qaban doonto yani ay qiiq uu geli doono ku neefsan doonaan oo gudaha u geli doono waya'kudu alkufaara minhu ka hay'ati zukaan almuminiina baan ujeeda oo ya'kulu lmu'miniina minhu kahayati zukaan mu'miniintana sidii qufac oo kale hargab oo kale uu qaban doono gaaladiisa uu dili doono inta ka qaadi doono faqaala cabdullah cabdullaahi baa wuxuu yidhi wajalasa wuuna fadhiistay wahuwa qadbaan isagoo calaysan buu wuxuu yidhi yaa ayuha annaas ittaquu llah man calima minkum shay-an falyaqul bimaa yaclam qofkii wax garanayaa wuxuu garanahay ha sheego waman lam yaclam qofka wax garanaynina falyaqul allahu aclam allahu aclam ha yidhaaho fainahu fainahu aclamu liaxadikum midkiin waxaa u cilmi badan oo cilmi badni u ah an yaquula lima laa yaclamu allahu aclam waxaanu garanayno allahu aclam inuu yidhaaho yaa cilmi badni ah waa kale waxay tira ina min alcilmi cilmiga waxaa ka mid an taquula lima laa taclam allahu aclam waxaadan garanayni inaan dadka aan ku lugoynin waxaas ilaah baan garanaya anuma garanaya aad tidhaaho cilmigay ka mid tahay maaha jaahilnimo faina allaha caza wajala qaala linabiyihi sala allahu alay sl nabigiisa wuxuu ku yidhi qul laa as'alukum calayhi ajran wma ana min almutakalifiin marka takallufkiina waxaa ka mida waxaadan garanaynin oo sheegtaba ka mida ina rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam lamaa ra'aa min annaasi idbaaran markuu nebigu ka arkay dadkiisii jeed dacwadiisa ka sii jeedaan markuu ka arkay faqaala wuxuu yidhi allahuma saabcunka saabci yuusuf ilaahw toddoba oo toddoba sano oo toddobadii yuusuf oo kale yani toddoba sano abaara ilaahu ku rid sanadkii zamankii yuusuf suu dhacay oo kale ah suuratu yuusuf ilaahu ku boqorkii intuu ku riyooday yuusuf ku fasiri jiray qaala faakhadathm sanatun abaar baa qabatay xasab dirid goysay kula shayin wax walbaba xoolahoodii wax walbaba dhammaystay xataa akaluu juluuda ilaa maqaarada ka cuneen walmaytata baktiga min aljucbaadi daraadeed wayanduru ila asamaa cirkuu qofkuu fiirinaya xaduhu midkoodba fiirinayo fayaraa ka hayati duqaan diiq oo kale waxa buu fiirinaya faataahu abu sufyaan abu sufyaan baa u yimid faqaala ya maxamed inaka ji'ta ta'muru biطaacati illahi wa bisilati araxim adugu waxaad u timid adigu oo ilaahay daacadiisa iyo qaraabo xidhiirta amraaya wa ina qawmaka qad halakuu kolkaana waa baaba'een fadcu allaha lahum ilaahay u bari qaala allahu caza wajal markaasu ilahay wuxuu yidhi faاrtaqib ywma taأti الsamaau biduqaanin mubiin yksa الnaasa hada cadaab aliim ilى qowlihi inakum caa'iduun marka kaasuu ku wadaa qiiqaas khayaaliga ee gaajada daraaddeed ay u malaynayaan kolka cerka eegaan inuu ku gudban yahay kaas weeyaan buu leeyahay waa tagtay iyaduna marka ya ma aha wax dambe oo imaan doonayo ma aha qaala afa yukshafu cadaabu alaakhira cadaabkan waa laidinka qaadaya waana ku noqon doontaan baa la leeyahay marka cadaabka aakhira miyaa la qaadayaa buu leeyahay hadduu aakhira uu yahay yوma naqdisu lbaksata alkubraa inaa muntaqimuun wاlbaksatu yowmu badrin bakshadaas kubradiina maalintaan qabasho daran qaban doono iyaduna waa tagtay waqad madat aayat الdukaan wاlbaksha wاllizaam wa aayat الruum lizaamkana wuxuu ka wada mida suurat dukaan ilahay ku sheegayo faqad kadabtum fasawfa yakunu lizaama yani cadaaban laaziman uu noqon doonaa cadaabkaasna marka mid midka adduunyada abu ahaayo isna waa tegay buu leeyahay qalabat ruumna iyaduna waa tagtay shanta aayadood calaamadood ee ilaah uu sheegay ee inay dhici doonaan uu sheegay antuba waa tageen buu odhan jiray marka ibn mascuud radi allahu canhu وعn cabdillaahi bni mascuudi radi allahu canhu qaal hamsun qad madayna tani waa tageen addukaan wاllizaam wاlruum wاlbaksة اlkubrى wاlqamr yani inshiqaaq lqamr mxu aha inshiqaaq lqamarka ayuu isaguna ka wadaa suurat lqamr warka ilahay ku sheegay isaguna waa tegay buu ka wadaa haddana soo maray inuu xira labadiisa hareerood laga kala arkay suuraة اlfath baab fي qowlihi tacaalى وهuوa اladي kafa أydiyahم عankم alآية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ثمانيiن رaجuلا min أهli مkةa habطوu عalى رasuuلi الlahi صلى الله عليه وسلم min jبل تنعيم sideetan nin oo ahlu maka ah yaa rasuulka ilaahay kaga soo degay buurta tanciim kaga soo degay mutasallixiina iyagoo hubaysan yuriiduuna غiraة النabiy salى الlahu عalay slm وأصxaabih غaflaة النabiy salى الlaه عalay slm xeeradiisa inay degmo iyo kada ku qabtaan kolka xudaybiya marka la deganaa iyagoo doonaya ayay ku soo dhaadhaceen faahadahum waaa wuu qabtay silman maxaa nabad buu ku qabtay yani iyagoon dagaalamin ayuu qabtay xarkii nebiga alay slam ayaa qabtay fastaxyaahum waa nooleeyey yani waa waa sii daayay nebiga alay slam ma aanu laynin faanzla allahu caza wajalla markaasu ilahi wuxuu soo dejiyey wa aladii kafa aydiyahum cankum waa kii ilahay gacmahooda idinka qabtay kuwaas doonaya inay qafle idinku qabtaan idin laayaan idinka celiyey wa aydiyakum canhum gacmihiina markay ninkuna gacanta ku dhigteenna aydaan idina laynin iyaguna kolka idinku soo duuleen ayaan idin laynin bibaطni maka min bacdi an adfarakum calayhim inkuu gacanta idin geliya ka danbow buu idin kala badbaadiyey suuraة اlxujuraat baab fii qowlihi tacaalى laa tarfacuu aswaatakum fوqa sawti الnabiy can anas bni maliki radi allahu canhu qaala lama naزlat hadihi اlآaية aayaddana markay soo degtay ya ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fوqa sawti الnabiy ilى aakhiri اlآaية jalasa haabit bnu qaysin fii beytihi haabit bnu qays bnu shamaas saxaabigaa la yidhaaho radia allahu canhu muxuu khafiifkii nabiga alayh salatu wasalaam markii uu timaado hudda khudbadooda ka jawaabi jiray qisadii aynu ku soo musaylima wuu odhan jiray nebiga alay slam hada haabitun ijibu canii ijibuka canii ninkaasaa gurigiisa fadhiistay wa wuxuu yidhi ana min ahli الnaar anu ahlu naar baanahay cod dhaadheeraa ninkaas silqiyan buu iska cod dhaadheeraayo marka kolkuu nebiga agtiisa ku hadla ayagu marka codkiisu dhaadheeraa markaasuu yidhi anaa ninka loo jeeda aniga weeyaan codkaygaa kor u qaadi jiray rasuulka ilahi agtiisa oo ahlunaar baan waxtabata can rasuuli illahi sala alla alay sl rasuulka ilaahay buu ka hadhay oo aanu u imaanin fasa'ala nabiyu sala allahu alay slam sacda bna mucaad sacd bn mucaad buu ka waraystay faqaala yaa abaa camr maa sha'nu haabitin ashtaka miyuu jiraday arrintiisa maxay tahay miyuu jiraday qaala sacdun sacd baa wuxuu yidhi inahu la jaari waa dariskayga wamaa calimtu lahu bishakwa jirana kuma ogi qaala faataahu sacdu sacd baa u yimid fadakara lahu qowla rasuuli illahi sala allau alay slam rasuulka hadalkiisii buu sheegay faqaala saabit saabit baa wuxuu yidhi unzilat haadihi alaaya aayaddan kadaa la dejiyey walaqad calimtum waanad og annii min arfacikum sawtan calaa rasuuli llahi sala alla alay slam inta idinku cod dhaadheere kolkaan rasuulka ilah agtiisa ku hadlayo idinku cod dhaadheer inaan ahayn waad istaqaanaan fa ana min ahli nnaar فذكر ذلika سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم bl huوa min أهل الجنة maya waa أهلuلجنة و أهل الناar ma aha waana شhahiid buna marka ku dhintay xrub الridة ayuu ku dhintay yوم اليمامة رضي الله عنه sورة qاf bab في qwله تعالى يومa نقول لجهنم hل امتلأت وتقول hل من مزيد عن عبدالوهاaب بن عطاء في qwله عزa وجل يومa نقول لجهنم hل امتلأت وتقول hل من مزيد فأخبرنا عن سعيد عن قتاadة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال جهنم تقول hل من laa تزaaل جهنم يلقى فيها jahanam baa waxaynu ka zuulaynin in lagu guro lagu guro gaalada iyo dadka lagu guro wa taquulu ay tira hal min maziid wax ziyaadihii ma jirta aynu buuxsanayn xataa yadaca rabu اlciza ilaa ilaahay uu ka saaro fiiha qadamahu ilah lugtiisa ilay ka saaro rijlahuna riwaaya horaynu soo marraga ahay ilaa uu ilaahay lugtiisa saaro ayayna buuxsamaynin oo ay leedahay wax ma lagu soo daraya wax dambe mahan fayanzawi bacduhaa ilaa bacdi yani yandamu bacduhaa ilaa bacdi way kusoo ururi doontaa wa taquulu markaas waxay dhihi doontaa ab yani sufay sufay waygu filan waygu filan bicizatika wa karamik walaa yazaalu fi ljannati fadlun jannadana waxaan ka gulaynay dhul dheeraad oo banaana oo kolkii ahlujannihii dhan ay galaan waa dhul banaan oo dheeraad oo fara badan soo hadhayaa xataa yunshi'a allahu lahaa khalqan ilaa ilaah khalq u abuuro halkuu ilaahay min cindi ka abuuray ayuu dejin doonaa fayuskinuhum wuxuu dejin doonaa fadla aljanna jannada inteeda dheeraadka ah inteeda banaanka ah ayuu ilahay dejin doonaa suuratu iqtarabat isaaca baabun fii qowlihi tacaala hal min mudakir mudakrin yani mutadakirin wax waana qaadanaya ma jira walaqad yasarna alqur'aana lidikri yani lilishticaar qur'aanka waxaan u saqiray in lagu waana qaatay wax ku waana qaadanaya ma jira dhowr goor bay aayaddaas oo kale ku celcelisaa suuradda can abi isxaaqa qaal ra'aytu rajula sa'la alaswad bna yaziidi wahuwa yucallimu alqur'aan fi lmasjid faqaal kayfa taqra'u hadihi alaaya alaswad bnu yaziid ayaa waxaa la weydiiyey seed aayaddan u aqriyaysaa fahal min mudakirin miyaad aqriyaysaa adaalan adaalan am daalan hal min mudakirin miyaad aqridaa mise hal min mudakirin baad aqridaa ayaa la weydiiyey faqaala bal daalan daal baan aqriyaa samictu cabdالlahi bna mascuudin yaqulu samictu rasuula اllahi salى اllahu alay waslam yaquul mudakirin daalan oo daal u aqriya baan maqlay halka sidaas in loo aqriya waay daal in laga dhigo asalkeedu hore min adikri baa laga keena daal be laakiin daashaas waay qaad kolal baa loo bedelaa marka mxaa mud asalkeeda hore mudakirin mudhakirin saasay ahaan lahayd sida sarka uu keenayo qaacidadiisa mudhakirin marka ta'da hadday daal ka daba dhacdo ta'daasaa daal loo bedelaa markaasaa daashina daal loo bedela laba daalo laisdidqaamayo marka muddakirin daashaas haddana la aqdayo mid daal ka timid iyo mid ta ka timid suuraة الرحman baab fي qwlihi taعaalى وkhلqa الjana min maariji min naar maarij yani khaalis dulac oo khaalis oo qaac iyo waxba aanu ku jirin ayaa jinka laga abuuray عan abi an caaishaةa radي الlahu عanha qaalat qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم khuliqat الmalaaئikaةu min nuur وkhuliqa الjanu min maariji min naar وkhuliqa aadamu mima wصfa lakum aadamna wixii laydin tilmaamay baa laga abuuray yani tin baa laga abuuray rooba in laga abuuray baa laydin sheegay suurat alxadiid bab fي qwlihi tacaalى alam yaأni liladiina aamanuu an takshaca quluubهm lidikr الlah alam yaأni yani alam yaxin miyaan waqtigii imaanin mu'miniintayna qalbigooda khushuuco miyaan waqtigii la gaadhin can ibni mascuudin radي allahu canhu qaal ma kana bayna islaamina wa bayna an caaqabana allahu caza wajala bihadihi اlaaya kuma dhaxaynin kolkaan islaamnay iyo kolkii aayaddantada ilahay nagu canaantay وaayada tadna alam yani liladiina aamanuu an tartaca quluubahum lidikri illah ilaa arbaca siniin afar sanood baa udheaysay afar sano baa udhexaysay markii aayaddan tadna lagu cananay soo degtay iyo markaan islaamnay marka afar sanada dhexdood ayaa laga dareemay inay muslimiintii laba isbedele ku dhacay markaas aayaddan tada lagu canantay walaa yakunuu kaladiina uutuu kitaaba min qablu fataala calayhim amadu faqasasuu kolkii hore ay islaamnada ku cusbaayeen siday ahaayeen qasl qalbigoodii iyo khushuucdoodii iyo waxoogaa yar iska bedelay markay muddadii ku dheerno waxay rabaan ummadii hore siday yeeleen kutubkiidu ku dhawaaqay qalbigooda uu xumaaday ee sidaa inay noqdaan miyay rabaan mu'miniintu miyaana khushuucayn ilahay ku canaananay suurat lxasr bab fي qwlihi tacaalى wاladiina jaaءuu min bacdihim yaquluuna rabbana اغfir lana wlikhwanina aladiina sabquuna bاliiman mxuahay aayaddan waa aayaddii fa ka hadlaysay bay ayta ay ka hadleeyey bay ugu dambaysaa lilfuqaraa lmuhaajiriin say waxaalekasa sidaas oo kale baalekasaasoo kaleba wladiina jaaءuu min bacdihim iyo kuwa dabadooda yimid ayaa leh yaquluuna rabbana اfir lanaa waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan ay yidhaaha ilaahu annaga iyo muslimiinta naga horreysay walaalaha imaanka nooga horreeyeyba noo dambi dhaaf ilaah kuwaasaa leh marka dadka mu'miniinta mutaakhiriinta ee u duceeya dadka mu'miniinta ee mutaqadimiinta ee ka horreeyey kuwaasoo aayaddanteeda ilaah uu ku ammaanayaa oo dadkii mu'miniintaa hore maalkiisa ee ahay lahaayeen iyaguna qayb inay ku leeyihiinna wuu sheegayaa can curwata qaala qaala licaa'ishatu radia allahu canha ya bna umiruu an yastakfiruu liasxaabi nabiyi sala allahu alayh wasalam fasabuuhum waxaa la amray inay asxaabtii nebiga inay ilahay dambi uga dalbaano markaasayna caayeen haddana ay sheegaysaa marka axzaabtii goortii dambe dhalantay ee kuwii shiicada ahay abubakr iyo cali iyo cumaan maxaan ali uma jeed abubakr iyo cumar iyo cusmaan iyo muxuu ahay eh, ka sheegaya caayid iyo kuwii muxuu ahay bani umay iyo kuwii raacsanaa iyaguna cali iyo camaar ibnu yaasir iyo kuyaalkaas waxaan ka sheegay iyo khawaarijtii kulligoodbaba isla wada gaalaynasay kuwaasay leedahay caaisha radiallahu canha wixii la amri cagsigii bay sameeyeen inay ilaahay dembi dhaaf uga dalbaan baa laga yaa la amray iyaguna waa caayayaan suuratu ljin baabun fii qowlihi tacaala qul uuxiya ilaya anahu istamaca nafaru min aljin can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaal ma qara'a rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam cala aljinni walaa ra'aahum nebigu jinka qur-aanna kuma akor mana aanu arag waa leylat naqla marka leylat naqla midtaas weeye ku iftiseegaya laakiin leylat maka waa kan xadiidka ibn mascuud kusoo maray inطalaqa rasuulu llahi salى allahu alay slam fi طaa'ifati min asxaabihi caamidiina ilaa suuqi cukaal cukaal suuqeeda iyo waa aadaya cukaal meel daa'if ka sokaysa daa'if agteeda ah oo suuq sanawi ahaan jiro carabtu kolkii xajka uu soo dhowaado hareeraha intay isaga yimaadaan ay isugu imaan jireen oo wax ku kala iibsan jireeno bay ahayd halka iyagoo marka u jeedo oo halkaas dadka isugu yimid inay dacwada gaarsiiyaan raba ayay aadeen ka baxeen waqad xiila bayna jini bayna shayaaiin wa bayna khabari samaa isagoo la kala celiyey ilaah uu kala celiyey jinka shayaaiinta iyo warkay samada ka soo maqli jireen wa ursilad calayhim shuhub oo dabna lagu soo daadiyey farajacat shayaaiinu ilaa qowmihim shayaanadii cirka aadayay waxay inay soo dhegaystaan rabay ciddoodii ku soo noqday faqaaluu markaasi waxay dhaheen maa lakum maxaa idinku dhaca xog maanta ma wadaan qaaluu xiila baynana wa bayna khabari samaa wursilat calayna shuhub dab baana lagu soo daadiye waa nalaga celiyey qaaluu markaase waxay yidheen dadkoodiiba waxay ku yidhaaheen maa daaka ilaa min shayin xadat arrintaasu wax dhacay ardada ka dhacay unbaa kollay sabab ah fadribuu mashaariqa alardi wamagaariba yani saafiruu wamshuu ilaa mashaariq alardi wamagaariba dhulka bari iyo galbeed kale aadoo dhulka soo soo wada ilaaleeya faاnduruu eega ma hada aladii xaala baynana wa bayna khabr الsamaa faاnطalquu yadribuuna mashaariqa alardi wamagaariba yani yamshuuna wayasiruuna mashaariqa alard wamagaaribaha famara nafaru aladiina اtakaduu naxwa tihaama tihaama xaggee kuwii soo aaday oo waxay soo mareen wa huwa binaqla isagoo naqlo joogay nebiga alay sala sl soo mareen waadi naqla meel la yidhaha faaif ka sokaysa isagoo jooga caamidiina ilaa suuqi cukaar وهuو يصلي بأصحاaبه صلاaة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له marka qرآaaنka mqleen waa dhegaysta way dhegaysteen marka isku soo urureen waa dhegaysteen وqاalوا hذا الذي xاaل بynna وبyna خبر السماء kan weeye kiina kala celiyey inaga iyo warkii kamid aan kasoo mqli jirtay فرaجعوu إilىa qومهم sلkood bay ku soo noqdeen faqاalوا ya qowmana ina samicnaa qur'aana cajaban yahdi ila rushd faamanaa bihi walan nushrika birabbina axada faأnzla allahu caza wajala ilahay wuxuu soo dejiyey calى nabiyi muxamedi salى اllahu alيه wasalam qul uuxiya ilaya anahu samaca nafaru min aljin taasa ilah ku soo dejiyey iyo waid sarafnaa ilayka nafara min aljin yastamicuuna qur'aan aayadahaas muu ku soo dejiyey marka kolkan uu leeyahay ibn cabaas uu leeyahay nebigu mana aanu arag qur'aanna uma aqrin waa habeenkaas w habeenkaas leylat naqla weeyaan oo salaadiis uu tukanayey qur-aanka uu aqriyayey unbay maxay maqleen oo degaysteen oo ku ta'asureen oo ku islaameen oo cidahoodiina marka ugu yeedheen qur-aanka tacsiirkiisa marka taas ay ka tahay oo mujarad ay maqleen qur-aanka ay maqleen ayay garteen waxaan kale uu yahay waxyi ilaahay xaggiisa ka yimid uu yahay oo sababkii looga celiyey khabaru samaa looga celiyay uu kakada yahay uu ku islaamay maqalkiisa <clears throat> keliya suuraة القiyamة bab fي qwlihi taعaalى la تxrik bه لسانka لتعجل bه عن iبن cabاasi رضي الله عنهma fي qwlihi taعaalى la تxrik bه yعnي bالqur'an لسانka لتعجل bه qاala kana النبي صلى الله عليه وسلم يعاalج min التنزيل شidة yani yucaanii min atanziili shidda waxyiga kusoo degiisa dhibaata kula kulmi jiray nebiga alayh isalaatu wasalaam kaana yuxariku shafatayhi dabnihiisu dhaqdhaqaajin jiray oo inuu waxyigaas ka baxsado kolka waxyiga soo degayo ee lagu dulaqriya malgu aqriyayo isna mutaabaca ku samayn jiro dhaqdhaqaajin jiray dabnaha dhaqdhaqaajin jiray oo qira'ada malaga la aqri jiray wa qaala li ibnu cabaas ibnu cabaas baa wuxuu igu yidhi saciid ibnu jubayr ayaa leh ibnu cabaas baa igu yidhi fa ana uxarikuhumaa lakum waan idiin dhaqdhaqaajinayaa xarikuhaa laka saciido waan ku dhaqdhaqaajinaya dabnaha kamaa kaana rasuulu llahi sala allau alay slam yuxarikuhumaa faxaraka shafatay ibn cabaas baa dabnihii dhaqdhaqaajiyey nabiga jilaya faqaala saciid saciid ibn musayib saciid ibnu jubayrna isaguna wuxuu yihi faana uxarikuhaa uxarikuhumaa kamaa kaana ibnu cabaasin radia allahu canhuma yuxarikuhumaa faxaraka shafatayhi musalsal baa la yidhaha xadiidka noocaas oo kale oo ibnu cabaas wuxuu sameeyey siduu nebigu sameeyey saciid ibnu jubayrna siduu ibnu cabaas sameeyey buu tiri marka kii kale ka wariyaa hadduu sidoo kale yeelo ninba ninkii uu xadiidkaa ka maqlay kayfiyadii sameeyey uu sii sameeyo musalsal baa la yidhaha annaga waxaana kuu saaran inaan kuu ururno aad aqrido inaan laftaada kugu xifdino oo aad aqridoon waxba kaa baxsanin faidaa qara'naahu faatabic qur'aana qaala fastamic lahu waansid dhegayso u dhaghaaric markaan aqrinayno uma ina alaynaa eh, alaynaa an taqra'ahu ina alaynaa bayaanahu yani alaynaa an taqra'ahu inaad aqrido goorta dambe ayaa ku sheegay qaala fakaana rasuulu llahi sala allahu alay slm idaa ataahu jibriilu samaac intaa intii ka dambaysa kolkuu jibriil yimaado waa dhegaysan jiray faida اnطalaqa jibriilu qara'ahu الnabiyu salى اllahu alay slm kama qara'a kama aqra'ahu siduu ugu aqriyay buu isna u aqriyi jiray suuraةu weylu lilmuطafifiin baabun fii qowlihi tacaalى ywma yaqumu الnaasu suuratu weylu lilmuطafifiin baabun fii qowlihi tacaalى ywma yaqumu الnaasu lirabbi اlcaalamiin can ibni cumara radi allahu canهuma can الnabiy salى اllahu alay slm qaal ywma yaqumu الnaasu lirabbi اlcaalamiina qaal xataa yaquuma axaduhum fii rashaxihi ilaa ansaafi udunayhi taagnidaasa marka maalintaa dheeraanaysa marka lasuu yimaado ilaa midka uu dhagahiisa kala barhkooda dhiidiisa u gaaro ayuu taagnaanaya suuraة اlinshiqaaq baabun fii qowlihi tacaalى fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira can caaishaةa radi allahu canha qaalat qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam man xuusiba ywma alqiyaamati cudib maalinta qiyaamada qofkii la xisaabaayo waa la cadaabayaa buu nebigu alayh isalaatu wasalaam faquultu markaasaan waxaa hadalkaas u malaysay inuu aayad qur-aana khilaafayo markaasay nebiga muraajacaynaysaa faqultu alaysa qad qaala allahu tacaala ilaahay miyaanu dhihin fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran wayanqalibu ila ahlihi masruura marka dad la xisaabayo waxaa jira haddana jannada aaday oon la cadaabin faqaala laysa dalika alxisaab kaasi xisaab ma aha inamaa dalika alcardu kaasoo adkidla tusanayo loo bandhigayo man nuuqisha alxisaaba xisaabta qofka lagu dhiraan dhiriyaayo yowma alqiyaamati cuzib qofkii habad loogu soo qabtay in la yidhaaho maalintiisa ahaysaada waxaa soomaalida samaysa maxaad ugu samaysay maalintaas qofkaaska waa ku halaagsan qofkii la waxaad waxaada samaysa waana lagu dhaafay iska soco kaasi cardi baa la baab suuratu walley baabun fii qawlihi tacala qadimna shaam shaam baan nimid faataana abu dardaai radia allahu canhu abudardaa baa noo yimid faqaala ayukum aada afiikum axadun qara'a calaa qira'ati cabdillaah cabdillahi bni mascuud cabdillahi mascuud kuwa kuu joogay calqamat bna qays naqaciisa una talaamidiisibu ka ah markaas abudardaa oo dimashqa jooga u yimaadeen markaasuu yidhi qof cabdullaahi bni mascuud qur-aanka ka aqristay miyidi ku jira faqultu nacam ana aniga weeyaan qaala kayfa samicta cabdullahi yaqra'u hadihi اlaaya wاlleyli idaa yaksha see ka mara qaala samictuhu yaqra' wاlleyli idaa yaksha wاldakari wاlunsa so sida u aqriya cabdullahi bni mascuud karaasisaasay qaala abudardaa baa marka wuxuu yidhi وأna والlahi hakada samictu rasuul الlahi salى الlaه عalay slm yaqrأuhaa walakina haؤulaaءi kuwan kale ahlu dimashku ka wada yuriiduuna an aqرأ wma khلqa الذakra wاlunsa inaan sidaa u aqriya iga rabaan fala utaabichum kuma raaciyo kuma yeelayo qiraadii horey marka isagii ibnu mascuud iyo dardaab haysteen laakiin qiraadii dambe carbadii ugu dambaysay ahayna masaxibtii lagu qoray waa midantada saxibta ku qoran wamaa khalaqa dakara walunsa marka nafsigaa hore baan nafsigan dambean soo gaarin iyaga suuratu duxaa baabun fii qawlihi tacaala maa wasacaka rabuka wamaa khalaq can ilaswad bni qaysin qaal samictu junduba bna sufyaana radia allahu canhu yaquul اشتكى رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilahi waa jiraday falam yqل layلتين أو ثaلاثا laba habeen ama saddex habeen yaanu tahajudka u toosin fajaءaته امرأة haweeney baa u timid faqاala markaas waxay tii ya محamed إنii la أrجو an yakuna شhayطاaنka qad tarakت umu jamiil xamalat lxaطb ayay ahayd inuu shayطaankaagi kaa tegay baan rajaynaya lam arahu qaribaka inuu kuusoo dhawaaday macnaa arag mundu laylatayni aw aw halaaثin faأnzla allahu عaزa wajل ilah baa wuxuu kusoo dejiyey wاleyli idaa sajaa maa wadacaka rabuka wma qalaa maa wadacaka rabuka rabbigaa kaama tegin wamaa qalaaka kumana nicin عan cabdالlahi bni الshakيr radي allahu canhu qaal أتyت النبي صلى الله عليه وسلم وهuوa يقرأ أlhاkم التkاfر alhاkم التkاfر isagoo aqriya nebigu imid qaala markaasuu nebigu عaليه الصلاaةu وaسلام wuxuu yidhi yqul بن aadم in aadم ba wuxuu yidhi maali maali xoolahayga xoolahayga qaala وhal laka ya بنa aadama min maalika oo xoolahada in aadama miyaad ku leedahay إilaa ma aklta faaflayta waxaad intaad cuntay aad baaba'satay mooyaane aw labista faablayta ama intaad xagatay aad duugaysay mooyaane aw taصadqta faamdayta ama intaad sadaqaysata ad ka horraysiisay mooyaane wixii kalese maalkaagima waa ka tegaysaa عan cabdاللaahi بni cutbata radي allahu عan cubaydالlaahi bni cutbata radي allahu canhu qaal qaala lii ibnu cabaasin radي allahu canهuma taclam taclamu ma og tahay qaala haaruun tadri ruwaadi min tadri mina taclamu aakhira suuraةi naزlat min alqur'aani naزlat jamiiعا suurad qur'aanka ugu dambaysa oo dhammaanteed kol ka wada degta ma garanaysaa qultu nacam ida jaءa nasr اllahi wاlfatx qaala sadaqta suuraddana suuradda ugu dambaysay ee qur'aanka soo degto iyadoo kaamila soo degta suuraddana ugu dambaysay suuraddaas markay soo degtayna waa kii xadiidkii riwaayadii bukhaari aan usoo soo qaaday ibnu cabaas inuu ka fahmay inuu yahay eh, nacyi nebiga calayh isalaatu wasalaam nebiga geeridiisa la ogeysiinayo nebiguna waabuu sheegayba nebiga calayh isalaatu wasalaam markay suuraddaas soo degtay kadambuu buu wuxuu badin jiray inuu sujuuddiisa iyo majaalistiisa iyo ku idaaho rabbi اغfir lii وtub calaya inaka anta tawاab الraxiim rabbi اغfir lii وtub calaya ereyadaas adigu celceli jiray marka marka la weydiiyo ereyadan awal hore maadan dhihi jirin haddase aad baad u badisay layidhi marka yidhi waa calaamad uu ilaahay isiiye oo markayda kolkaan ka arko inaan ilaaho ilaahay amray oo marka ina geeridiisa soo dhowaatay nebiga alayh الsalaatu wasalaam ayaa la mxua la tusaalaynaya cumar waa kii mxua isugu yeedhay isugu yeedhay asxaabigiisu maalin isugu yeedhay suuraddan weydiiyo yii suuraddan ma garanaysaan macnaheeda markaas suuradda macnaheeda waa sawaabe ilaahay wuxuuna faray markuu ilaahay diintana siiyahay dadka islaamnimada ay soo galaan inaan mxua ilaahay cibaadadiis iyo dikrigiis iyo tasbiixdiisa inaan badinayno markaasu ibnu cabaas la weydiiye aduu maxaad ka leedahay buu markaasuu yii aniga qalbigaa si kalea ku yii markaasu sheek isba isla yaraysanaya nin yar inaad ka helaysa adkena isxaaqinayna sheek markaasuu yii waxaan u malaynaya inuu nacyi uu yahay nebiga calayhi salaatu wasalaam geeridiisii oo la ogeysiinayo uu yahay oo eh, markaad kolkaad eh, arrintaa aad aragto inaad muxuu ahay eh, geeridaad idaa soo dhawaatay cibaadada dadi sida laga wada amsilaya xadiidkanna waa ka xadiidkaas ibnu cabaasna waa ka ku sheega imaamu nawowi raximah llah kitaabiga riyaad saalixiin wuxuu ku sheegay baab uu ka dhigay camalka inuu qofku badiyo ka aakiro cumri marka xadiidkanaa laga qaatay iyo aayaddan kada isaga ku dabisay iyo qofku marku aakhiro cumrigiisa markuu joogo aakhiro cumriga qofku isgaran maayo laakiin qofku daa weynaado weeyaane qofka daadiisa inay kolley xagga hore u bantir uu garanayo inuu kolka camalka sii badiyo inay habboon tahay baa laga qaadanaya abu muusa alashcari radiallahu canhu baa isaguna sidaasoo kale duweeli jirayo markuu aakhiro cumrigiisa joogaba aad cibaadada u badin jiro soonkii iyo salaadii iyo ilaa uu qori oo kale ka noqday oo aad u dhuuftay marka markii layidhaha maxaa sian markaan ugu gelaysa ayuu wuxuu odhan jiray soomaalilan arag fardaha fardaha sidaaqa la gelinayo farasku markuu gaayadii kusoo dhawaado neefkii ugu dambeysay markuu soo dhawaadayba aad surcadiisa muxaa waxba layskula harinoo aad loo eriyaa soomaalilan arag ah, marka sidaas oo kale ay aakhiro cumrigaygii baan joogaayo marka saasaan maxaa quwadayda oo dhan waxba aanan la haraynin oo sidaas yeeli jira hada aakhiru ma ma اkhtasartuhu min صaxiixi الإimaam abi xusein muslim bn الxajaaji radي allahu canhu wالragbaة ilى اllahi subxaanahu wa taعaalى an yanfacanii bihi rajaha ilahan ka rajaynaya su-aalayana waxa weeye inuu ilaahay ugu anfaco xaafid اlmundir ayaa sidan kadale mukhtasarka sameeyey wa xaafidahu wa kaatiba qofka xifdiya iyo qofka qora wanaadira fiihi qofka raacda naadira fiihi bikaramihi wa huwa almustacaan waاtafaqa najaazu imlaa'ihi najaaz iyo injaaz markawaaisticmaalo najaazu imlaa'ihi dhammayntii yeerintiisii aan yeeriya dhammaatay waxay waafaqday calى الجamاcaةi nafacahum الlahu taعaalى ونفع بهم وبلغهم من خير الدنيا من خيرات الدنيا والآخرة منتهى طلبهم في يوم الاثنين الثامن والعشرين من شعبان المكرم سنة تسع وثلاثين وستمائة sanadkaasay ahayd marka sanadkii uu yeedhiyey ee ardadiisii uu yeedhiyey alxafid mudiira muntasir yani uu alifay lix boqol iyo soddon iyo sagaal muxuaha tirada carabgaaba sida loo aqriya saxiixa waa sida hayar baa la horeysay sida u qoran tahay kolkii la qoraysa midibtaa laga qoraayo bidixdaas usoo asaasoma kolka la aqriyayana maha sida hadda taqaanaana tirada weyn inta la horeysiiyo sidaha tirisa iyo sidaas bay ku dabateen hadda u qoran markaasa sida la yaqaano waxay satumia situmia situmia وتسع وثلاثين lakin sida saxiixi waxaa weeya sittin وثalaثiina وستمائة تسعا وثلاثين وستمائة بدار الحديث الكاملية بدمشق يعني عمرها الله تعالى الملك الكامل الأيوبي بسير دار الحديث الإلهي halkaasuu ku yeedhiyo رضي الله تعالى عنه أن عمرها الله تعالى بذكره وتغمد واقفها برحمته ورضوانه ذات qofkii وqfayna نxariistiisa hasiya buu leeyahay وأسأه غرف جنانه إنه سميع الدعاء فعاal لma يريد والحمد لله وحده وصلواaته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم انتهى الفراغ منه في يوم السبت الخامس والعشرين من شهر من ربيع الأول سنة ثمان وسبعين وستمائة katabahu khaatibkii waay markaysa qoray ninkii qoray yaa isaguna maalifkii yeedhiyey intaas horuu lahaa kaatibkiisii ka qorayna kitaabadii waqtiguu dhameeyey bu isaguna uu sheegaya kolkuu imlaha dhameeyey waxay ahayd shahri shacbaan soo maaha waa isla shacbaankii marka nafteeda maya rabic thani rabic awal shacbaan وافق الفراغ منه في يوم السبت الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة ثمان وسبعين وستمائة ثمان وسبعين وستمائة marka arkagiisima waa haba dambe oo nusadii nusadii kitaabkan laga marbaceeyey khafiyada ahayd taariikhdii la qoray weeya katabahu الcabd الفقير المعترف بالتقصير الراجي من ربه غفران ذنبه xضر بن عيسى بن رضوان المعروف بن الخyمي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم انتهى بالمحاضرة الشيخ الألباني لما تمت صور صحيحية walaalayaal halkaas waxaa noogu dhammaaday duruustii taxanaha ahayd ee kitaabka allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuuna waafajiyo ku dhaqankeeda mashuuraadka kale ee maktabadda maanta waxaad ka dalban kadhaa bogga internetka ee cinwaankiisu uu yahay www maanta net ama tilifoonnada kale ah eber eber afartan iyo shan sagaashan iyo siddeed toban iyo labo toban iyo lix afartan iyo afar ama eber eber afartan iyo shan soddon siddeed sagaal siddeed sagaal afar iyo toban assalaamu calaykum waraxmat ullaahi barakaatuh